dhawaataan barnaamijkeenii fanka iyo fanaaniinta oo aan toddobaad walba idiin soo gudbino toddobaadkana barnaamijkeena fanka iyo fanaaniinta waxaan ku soo qaadan doonaa horeysa ee aan toddobaadkan daafur uga dhigayo barnaamijka fanka iyo fanaaniinta waa heystii habboon waa fanaankii cabdiqaadir macalin jubba waa hees cusub الله إلهي كان كل شيء وحاجة ركوك حذي ربكيو سيمي كررنا ربي نوغ شوبيو ربتي أي ورشيقة هاي كل شيء ريدها ركوك حذي ربكيو سيمي كررنا looga shuubayo rabtii ay warshiiqahayd ku rushay aynu ku dhaafno heystii haboon dhagaystayaal waxaad haatan aad ku soo dhowaataan hees ay noogu luuqayso fanaanada nimca halkaaynu ku dhaafna heestii dhulka haygu sii deen ereyadii axmed saleebaan bede codkii baxsanaa fanaanadeena nimco yaasiin heesta xigta iyo mar kale waa dhankii talantaaliga hami waxaa ku wada luuqeynaya si wada jira fanaaniinta cabdi holland iyo fanaanadda degta sanadka farxiya fiska kusoo dhawaada heestii hami hablaha adigaa wacan seed sabahoohe hubal hubal hubal adigaa mudabe hablaha adigaa wacan seed sabahoohe Oh مجاله وعلى الدنيا aniga waxay jiraan inaan hooy wadaagto cawada sare aan tagano biyaxana dhiigashe cawada sare aan tagano tagno biyaxana dhig alla ilaahay waxaan filayaa in aad ka bogodatay heystii hami waa fanaaniintii cabdi iyo farxiya fiska halka aynu ku dhaafno maxaaxiga filayaa xulka heysuhu in uu idin raaligelin doono waa heystii kutabay hee waa codod ka baxsan nimcad dareen iyo fanaanka

qabtaa tallaabaan u soo jira iga dhigta tallaabaan soo jira taariikh dheerna waan ku sugay jacayl baatankay ka weyn anigu uma taagaye ku talagal talagal hoy ku talagal inaad imaad taleefon waxiima taree jacayl baatankay 再苦再难走。 soo gaaray guntiiyo gunaanadka barnaamijkeena waxaan toddobaadkan barnaamijka fanka iyo fanaaniinta aan idinku dhaafayaa hays cusub oo aan filayo in in badan ay ka wada bogan doonaan maqalka haystaasi waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta kale ah kinka khaalid iyo fanaanada ikran caraale waa heystii farxad iyo damaasha no more. 寂寞。 kuwa darariya daynkina nagu simo